alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wsaxbih ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abu lxusein muslim bn xajaaj muslim albusheeriin saburi raximah llahu tacaala xadaana yaxya bnu yaxya fii baabi targiibi fi اducaaءi wadikri fi akhiri اleyl wاlijaabati fiih altarkiibu fi ducaa ducadii iyo allabaryii ayaa la isku boorinayaa in ilaahay la baryo ducadana lagu badiyo lagu ilxaaxiyo jecel yahay subxaana aadamahana in ducada in la baryo ay neceb yihiin marka allaha awoodda badan gacantiisuna ay furan tahay wax uu weyna asan jirin allaha in la baryo wadikru fii aakhiri leyl iyo aakhiru leyl habeenka aakhirkiisa dikriga iyo adkaarta ka soo arortay nabigeena sala allahu alayh ali wasalam walijaabatu fiihi iyo ajiibidda la aqbalayo ducadaas iyo dikrigaas iyo daacada aakhiru leyl waxyaalaha la aqbali bay ka mid tahay ama ducooyinka iyo xilliga la aqbalo ayay ka mid tahay qaala almusanifu xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin maalik baan ku dul akriyey ibnu anas abu cabdillaahi alasbaxi imaami daar ilhijra imaam ahli sunna can ibni shihaab moxamed ibn muslim ibn cubaydillaahi ibn shihaab azuhri can abi cabdillaahi lagar wa can abi salamata azuhri ibn cabdiraxmaan can abi hurayrata cabdiraxmaan bn sakhr adowsi radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa tabaaraka wa tacaala yanzilu waxaa soo degaaya rabbunaa rabbigaano tabaaraka wa tacaala tabaaraka khayrkiisa barakadiisa badataye iyo magaciisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa barako badnaayee wa tacaala koreeye culuwu muطlaq daatadiisa iyo sifadiisa iyo qadarkiisaba sarreeye kula laylatin habeen walbuu soo degayaa alle ila asamaai dunya samaau dunyaa xaggeeda xiina goortii buu soo degay allah yabqaa uu haro ulufu leyli habeenka uludkiisa alaakhiru ee dambe oo saddex meelood oo laba markuu habeenkii tago oo hal meela iyo hal meel uu soo haro ayuu alla soo degayaa subxaanah fayaquulu wuxuu leeyahay alla man yadcuunii yaa i barya faastajiiba lahu oon ajiibaa waman yas'alunii yaa wax i weydiista oon fa uciyahu siiyaa waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf i oon fa akfira lahu u dembi dhaafaabu leh qowlu saadiq lmasduuq wey hadalkii nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam asdaqu alkhalqi cala aliطlaaq wa aclamu alkhalqi waansaxu nnaasi lilummati ansaxu lkhalqi liummatihi sala allah alayh wasalam wa abyaru nnaasi likalaamihi wa fasaaxatihi nabiga sala allah alayh wasalam wey asdaqu nnaas asdaqu lkhalqi khalqiga midka ugu run badnaa wey oo ereyga uu ku hadlayo waa ereyga ugu run badan waa axadka ugu run badan oo war sheego wey nabi maxamed sala allah alayh wasalam haddana wa aclamu nnaasi billaah midka oogu yaqaana rabbi aadamaha axadka rabbi oogu yaqaana bisifaatihi wa asmaa'ihi wa afcaalihi ilaahay subxaana wa tacala qofka ugu yaqaana waa nabi maxamed sala allah alay wasalam ansaxu lkhalqi liummatihi qofka ugu naseexo badan in ummadda loo naseexeeyo oo waxay fahmayaan loo sheego oo ay ku dhaqmaan oy qaataan oo wanaagooda u sheega qofka ugu naseexa badanna waa nabi muxamed sala allah alayh wasalam abyanu nnaasi bikalaamihi wa fasaaxatihi xagga hadalka iyo faseexada iyohoo murtida iyo halabuurka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka ugu faseexa badan wey oo hadalkiis ah hadal uu ku hadlay sarmaseegta ma yeesho ka dabagal iyo tacliiq iyo in laga daba hadlana ma dhici karto mana dhicin isagoo intaasoo dhan isagoo iska leh ayuu wuxuu noo caddeeyey yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala ilaahay baa soo dagaaya marka in la taawiiliyo oo la taxriifiyo oo la tacdiiliyo oo macno kale iyo wax kale lala aado waxay dhaawac ku tahay nabiga sala allahu calayh wasalam oo yaqaanay rabbi oo naseexana asaga ugu naseexa badnaa oo hadal cadayn iyo faseexana midda ugu dambaysa ahaa ugu faseexa badnaa in hadalkiisa laga dhigo hadal mujmal ah aan cadayn tafsiir u baahan la luuqluuqo dhaawac bay ku tahay sala allahu calayh wasalam la dhici karana maaha in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tago wax ummadda ay fahmi lahaayeen ummadda nabiga calayhi salaam waxaa lagu yidhi xag allah loogala hadlo waxaa la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh dadka inaad u caddayso wixii la soo dejiyey lagugu soo dejiyey ayaan kugu soo dejinay qur-aanka u caddee caddayntii nabiga la amray buu caddaynayaa in la yidhaahdo marka muunaan caddaynina annagaa caddaynayno macno kalea ku fasiraynaayo waan ta'wiilinaynaa taasna waxaa weeyaan khalad weyn oo laga galay nabiga way noqonaysaa calayhi isalaatu wasalaam oo la yidhaahdo nabiga calayhi salaam muunan caddaynin sidii la rabay oo muuna caddaynin marka in la yidhaahdo malaa'ig baa soo degaysa ama la yidhaahdo raxmadii baa soo degaysa ama amarka ilaahay baa soo degayaa loo wadaa kullu haada waxay khilaafsan tahay xaqiiqada sharciga iyo midda lugawiga ah iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam aqoontii loo lahaa iyo xaqiiqadii uu ku sifaysnaa sala allahu alayh waali wasalam warkaana waxaa diidaya xadiidka naftikiisa atraafkiisa haddaad fiiriiso man yadcuunii fa astajiiba lah ilaahay wuxuu leeya yaa i baryo oon ajiibaa ma malag baa awooddaa iskale inuu yidhaahda yaa ibarya oon ajiibaa man yasalunii faactiyahu yaa wax weydiisoon siiyaa ma malag baa dhihi kara man yastakfirunii yaa ii dembidhaaf weydiisoon faakfir lagu dembidhaafaa ma malag baa awooddaaloo loo dembidhaaf keeni kara oo sukuukulqufaan qaybin karo in wax loo dhaafay iyo dembidhaaf ka hadli kara abadan raxmad iyo amarra iskaba dhaaf barkood marka waxa weeyaan dadka tawiilkaas ku dhacaaya waxay ku dhaceen waxaa la yidhahda altamiil wataciil tamthiil iyo tacdiil oo nusuustii shareecada qur-aanka iyo sunnada ee sifaatka ku yimid yaa waxay ku miaaliyeen oy la doonteen makhluuqa ayay la doonteen kow ka bacdibadeen la boodeen oo dhaheen makhluuq ilaahay laguma shabihi karee aan ka leexinno markaasay tacdiil ku dhaceen sheekhuna alcallaama maxamed binu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh wuxuu ka soo guurinayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah kullu mumailin mucail wa kullu mucailin mumail qof kasta kuwa maaragtay wax miaal ilaahay khalqigiisa ku shabaha dhammaantood waa mucaila kuwa mucailada ana waa mushabiha marka kullu mushabih ama mumail mucail wey kullu mucailin mushabih weeyaan maxaa yeelay inay tamhiil iyo ahlu tashbiih aayaadkan iyo nusuustan axadka laga hadlaayo ayayna qadarkiisi siinin wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi qudradii iyo awooddii ilaahay u lahaa in makhluuqiisa uuna shaqo ku lahayn oo ka sarreeyo laguna shabihi karin tanay garan waayeen markaasay intay sidii makhluuqa oo kale u fiiriyeen nusuusta indha makhluuq ku arkeen ayay deena waxay aadeen tactiil bay aadeen inay lafdigii iyo naskii meel kale la aadaan tanay ku dhaceen wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi oo waxay yidhaahdeen sifaadkan ficliga ah ikhtiyaari asifaat alficliya alikhtiyaariya baa la yidhahdaa alistiwaa wanuzuul oo kale waxay yidhaahdeen waxay ka suuroobaysa waa xaadi ficilkan waa xaadi xaadina wuxuu ka suuroobaa qof xaadi ah axad xaadika soo dariya isagaba waxay kaloo dhaheen ilaahay subxaana wa tacaala wuu soo degay haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa ila samaa dunya inay samana ay ka korayso samana ay ka hooseyso samaaun tudilluhu wa samaaun tuqilluhu ayay dheheen subxaan allah marka qadarkii ilaahay baynan ogeyn subxaana samaawaadkoo dhanba haddii ilaahay loo fiiliyo kifa kafkiisa la dejiyo ka maali khardala ayaa soo aragtay khardala yani makhluuqoo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxay ka yihiin xabad masago oo kale ay ka yihiin see marka makhluuqiisa ilaahay makhluuqii uu u dhexgeli oo makhluuqiisa ay oga koreen ooga dambaynaysa isagoo allah mustawin calaa carshihi baa'irun can khalqihi ayuu haddana yanzil nuzuulan yariiqu bijalaalihi uu soo degaaya subxaana in lala doonto marka dhinacaasoo dhan baa khalad ah taasaa khalad ah. su-aasha noocaasoo kale in la keenana waa bidca wey waa sidii uu yidhi imaamu maalik xadiidka ninka warinaya weeyaan maalik ibnu anas markii la weydiiyey kayfa istawa ilaahay astawa cala alcarshi baa layidhi see u istiwooday alistiwaa macluum buu yidhi waalkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca istiwadu waa la yaqaanaa macno carabi oo waadixa weeyaan nusuulka waa la yaqaanaa macno carabi oo waadix weeyaan asalkana waa in lagu wado alfaada xaqiiqadeeda luqawigaa iyo xaqiiqadeeda sharcigaa ah, oon waxba laga taawiininoo la leexin ilaa nas la helo markaa waalkayfu majhuul kayfiyada iyo qaabka inaad tirahdana majhuul weeye su-aashaa naftirkeedana waa bidco markaasuu wuxuu yiri ninkii su-aashaa weydiinaya iiga saara guriga ama idhaafiya mubtadican idhaafiya wey nabiga calayh salaam markuu saxaabadiisa la hadlaayey oo uu lahaa yansibu rabbunaa tabaaraka wa tacaala axad saxaabada ka midoo yidhi kayf ma jirto axad saxaabada ka midoo taawiil la imaadayna ma jirto siday tahay bay u fahmeen u qaateen bayaan iyo tawdiix iyo caddayn xag rasuul ka timid inay tahay bay ogaadeen naska sidiisii bayna ku mareen amruruha kamaa jaad ayay isku wada raaceen takallufaadka iyo in nusuusta laga leexdo waxaa waa lagu yaqaanaa waa dariiqu ahlilhawaa hawadooda ayay aadeen naska markuu qof ka leexdayo sunnada hawo ayuu raacayaa oo caabudayaa marka arrintaasa waa arrimaha khatarta keena ee firaqa daalla ku dhacay ka mid tahay sidaas ay tahay baan ku aaminaynaa ku raacaynaa ku rumaynaynaa in la yidhaahdo ululeyl markii la yidhaahdo alakhiir adduunku waa wareegayaa qoraxda way wareegaysa oo dad baa caawa ay hadda uwa kale hadda way ululeyllulakhiir noqon waxaasoo dhan see waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa aragti kaasiro ah daciif ah aadama xaggiis ka timid makhluuq lala aaday khaaliqii koonka abuuray ee qudradiisa awooddiisa ay wax walba ka sarraysay yafcalu maa shaaa mataa shaaa yafcalu maa shaaa mataa shaaa ilaahay wuxuu samaynayaa wuxuu rabo markuu rabuuna samaynaya subxaana wa tacaala laa mucaqib axad ilaahay cirbinaayo oo ka daba tegaayo ka daba ma jirto subxana wa tacaala iyo ficilkiisa facalu limaa yuriid suu rabuu yeelayaa subxaana wa tacaala maa lanaa ila samca waaaca innaga wax kale nooma sugnaanin ila samcu waaaca samicnaa wa aacnaa wa rabbana inaan dhahno uma inaga inoo taalla wax kale oo inoo yaalla ma jirto oo ka hadal ah qaala almusanifu raximah اllah waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa yacquub huwa bnu cabdiraxmaan alqaaliyu can suhayl bin abi saalix asamaan can abihi abu saalixin can abi hurayra can rasuuli illah sala allahu alayh waalih wasalama qaal yanzilu allahu ila asamaai dunya ilaahay wuxuu soo degayaa samaa dunyaha kula leyla habeen walba xiina goorta yamdi u tago ulutu leyli alwal riwaayo kale wey habeenka ulukiisa hore ti hore waaa ululeyl aakhir marka qudrada ilahay waxba kuma in shaa facala hada wain shaa facala hada riwaayada aarka ee badanse ruwaadu u badan yihiin waxaa weye ulu leyl alakhiir akariyada riwaayadaasaa iskale u badan fayaquulu wuxuu leeya ana almeliku anigaa melig ah koonkan anigaa maamulo abuuray oo khalqay ku tasarufaya ana almeliku man dalladii waa kuma qofka yadcunii ibaryi fa lahu aan ajiibaa man da ladii kaa waa kuma yasalunii in weydiisanaya faacdiya waan siiyaa man da ladii kaa waa kuma yastakfirunii dembidhaaf in weydiisao faakfir lagu dembi dhaafaa falaa yazaal ka suuli mahayo kadalika sidaa inuu alla subxaana wa tacaala noola hadlaayo xataa yudiia alfajru ilaa waaga uu ka iftiimo waaga uu ka badiyo bishaaro cadiima weeyaan waana fursad iyo fursad qaaliha ah weeyaan oo ay tahay in qofka muslimkaa ah uu ogaado rabbi aqbala oo ajiiba oo dhaafa inuu jiro oo gacmaha marka kor loo taago alla la barya subxaana wa tacaala qaala xadaana isxaaq ibn mansuur qaala akhbarana abu lmugiira qaala xadaana alawsaaciyu cabdiraxmaan ibnu camar xadaana yaxya qaala xadaana abu salam bn cabdiraxmaan an abi horayra qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa madaa shadru leyl habeenka shadrigiisa aw ulaahu niskiis markuu tago ama uluaynkiisa saddex meelood oo labo yanzilullahu shaki baa riwaayadana shakuraawi weeye riwaayada akarka waa ulu akhiir waay yanzur llahu tabaaraka wa baa soo degaaya ila samaai dunyaa samaau dunyaha ayuu soo degayaa fayaquulu wuxuu leeyahay hal min saa'il qof waxay weydiisan ma jiraa oo yucdaa la siiyo wuxuu rabo awoodda ilahayna waxba kuma ah gacantiisana ilaahay way buuxdaa saxaa'u leyli wanahaar laa yaqiiduhaa shay wax nusqaaminaya ma jirto wuxuu ilaahay uu bixinaayo maalintuu khalqiga abuuray ilaa maanta wuxuu ilaahay bixinaya waxba kama nusqaamin hal min daacin qofi barya ma jirto oo yustajaabu lahu la ajiibaa hal min mustakfirin qof dembidhaaf u weydiisan ma jiro yufar loo dhaafaa xataa yanfajira subxu ilaa subxii uu ka dilaaco ka baryo waagi qaala xadaanii xajaaj bnu shaacir qaala xadaana muxaadir abulmuwarici qaala xadaana sacd ibnu saciidin qaala ahbaranii ibnu murjaana waa inoo imaan doona muslim baa inoo sheegi doona saciid qaala samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yidhi yanzilu llahu fi samaai dunya kusoo degi lishakri leyl aw ulu leyl aakhiri dambe fayaqulu man yadcuunii faastajiiba lah aw yasalunii fauciyahu uma yaquul man yuqrid yaa wax abaahan yaa wax amaahanoo wax amaah bixinaya amaah wax la amaaxiyo daynta la bixiyaa la qardir yihahda hayra cadiin qof aan waxba weynaynin yaa wax amaasan walaa daluum qof aan waxba dulminaynin waa allah alla subxaana watacala hayru cadiid waxba ma waayo addoonkiisana wuxuu la yimid kama dulmiyo yaa marka manma ladii yuqridullaha qardan xasan wey alqardul xasan yaa ilaahay wax u hormarsanaya oo daaco iyo sadaqo iyo khayr iyo wanaag xag alla u hormarsan oo u dhiiban waa qardi iyo dayn wey waad helaysaa marka maalin baa la helaya waxba ayna ka nusqaamin oo waxbana ilaahay subxaana wa tacaala uuna kaa yaraynin bale yudaacifu mudaacafa waa kuu labalaabaya subxaana wa tacaala cadiil hayru cadiil alle wax ku weyn maayo waxba kumaayo maanta kuma dhahayo walaa daruum waxaad la imaadday oo shaqaysatayna kaa dulmin maayo subxaana wa tacaala qaala muslim ibnu murjaana ninkaa sanadka ku jira huwa saciid binu cabdillaahi wey wa murjaana ummuhu hooyadii baa murjaana la dhahaa idan man yunsabu ilaa ummihi ruwaadda loo nisbayo hooyadood ku darso oo aan dhowr soo maray ibnu buxayme iyo ibnu culaye iyo ibnu munaye iyo ibnu murjaano iyo hooyooyinkood baa loo nisbaynaya ibnu xanafiya iyo maxamed binu cali qaala xadaana haaruun bnu saciid alayli haaruunyo fara badan buu muslim dhowr haaruun baa ka wariyaa haaruun ibnu saciid alayli haaruun ibnu macruuf haaruun ibnu cabdillaahi alxamaal qaala xadaana ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin almasriy qaala akhbaranii sulaymaan bnu bilaal can sacad bnu saciidin bihada isnaad wazaada uma yabsudu yadayhi ilaahay gacmihiisuu fidinaya tabaaraka wa tacaala fakiltaa yadayhi yamiin gacmihiisa ilaahay subxaana wa tacaala labadaba waxaa weeyaan yamiin sida aadamaha iyo makhluuqa xubnahaas gacmaha ee aadamaha daciif weey naaqis weeye tu midig baa la dhihi mid bidix baa la dhihi mid xoog biyarleh mid waa sii tabardaran tahay labadoodana tabardarri bay ku sifaysan yihiin laakiin ilahay waa ka duwan yahay subxaana wa tacaala sifadiisa kamaal iltaha yadayhi yamiin buyuu nabig alay slam yabsud yadayhi tabaaraka wa tacaala bal yadaahu mabsuudataan qur-aanka kariimka ilahay baa ku yidhi subxaana wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay man yuqrid yaa amaahinaya amaahinaya hayra macduumin axad aan waxba waayayni walaa daluumin aan dulminayn addoomihiisa yaa wax u hormarsanaya oo wax agdhiganaya wixii lala imaada hadda ilahay قال xadثna cثman وabubkر بن abi شhayبة وإسحاq بن ibrahيm الxndلي وlفظ بn abi شhayبة qala isحاaq أخbarna وqal أqrna xadثna jرير can maنصuur can abi isxaaq السبيعي can أqر بn mسلm yrwiihi can abi saciidin uu ka warinayo abi horayra laba saxaabi qaalaa waxay dhaheen labaduba labaduba mashhuuraani bikunyatayhima kunyadaasay mashhuur ku yihiin abi saciid abi horayra labaduba waxay ka mid yihiin almukiruuna fi lxadiid midna waa awaluhum midna waa aakhiruhum toddobada xadiidka ugu badan ee almukiruuna fi lxadiid la yidhaahdo abu hurayra lamarwan qaatay lamarka toddobaadna abi saciid alqudri abu saciid alqudrina ah, waa u dambeeyaa qaalaa waxay dhaheen qaala rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam in allaha ilaahay yumhir yumhiru waa u sugaayaa waa u kaadin xataa idaa dahaba ulu leyli alwal markuu tago habeenka uligiisa hore nasala ila samaa dunya buu soo degaya yafcalu maa yashaa mataashaa warku rabuu doona ayuu samaynaya ilahi subxana wa tacaala waan qaadanayna sidataan qaadanayna fayaquulu wuxuu leeyahay hal min mustakfiriin qof dambidhaaf weydiisan ma jiraa hal min taa'ibin qof toobad keeni ma jiraa hal min saa'ilin qof wax weydiisan ma jiraa hal min daacin qof ibaryi ma jiraa xataa yanfajira alfajru ilaa waagu ka baryo waxadaanaahu muxamed bn muhana wbnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shucba can abi isxaaq bihada isnaad gayra ana xadiida mansuur atam mansuur xadiidkiisii yaa atamu ka taamsan wa akaru ka badan atamu wa akar idaa madaa shadru leyli aw uluaan xadiidka asaga ah aha xadiiu mansuur atam yaa ka taamsan can mansuur can abi isxaaq riwaayada dambena ulu leil awal buu ku qoraa middan dambena maxamed bnu jaafar shucba marka aa ku jiraa middan dambena aa ku jira ayib <clears throat> baabu tarkii fi qiyaami ramadaan qiyaamu ramadaan baa laisku boorinayaa salaatu taraawiix waaye fii qiyaami ramadaan wawa taraawiixu weeyaan taraawiix baa la dhahaa marka ramadaanka la joogo oo jamaaco lagu tukado oo afar ragcadood markii la marayaba la nasto la raaxaysto taraawiixdu halkaasa ka timid laakiin salaad ahaan waa salaad salaatuleyl baa la yidhaahdaayoo dhammaan labaiyo tobanka biloodba waa la tukadaao nabigu waa tukan jiray calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban ragcadood baa u badan saddexiyo tobanna waa la arooriyey min xadiid ibni cabbaas qaar culamada ka midana waa riwaayadu kale ku fasirayaan qaarna waxay leeyihin axyaana wa axyaana saddexiyo toban mar iyo koob iyo toban mar marka ramadaanka marka la tukado taraawiix baa la dhihi maxaa loogu bixiya taraawiix turwaaxa ama wuxuu ahaa min araaxa weyaan iyo nasasho oo afar ragcadood xadiida caaisha radi allahu canha ayaa noo caddeynaya yusallii arbacan falaa tasأal can xusnihina wa tuurihina uma yusallii arbacan falaa tasأal can xusnihina wa tuurihina uma yusallii alaaa afar marki afarta macnaheeda la isku raacinaya maa xadiid caaisha oo soo marray isagoo ragcatayn ragcatayn ay ku fasirtay ibn cabaasba ee waxaa way marka laba tukado laba kala tukado afar baa la nasanaya xoogow ila qira dheer baa la akhriyey qur-aan badan buu akhrin jiray oo lagu tukan jiray baabu tarkiib fii qiyaami ramadaana watarawiix xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaabin can xumayd bn cabdiraxmaan can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi man qaama ramadaana ramadaan qofkii kaca iimaanan asagoo alla rumaysan salaad buu u istaagay asagoo ajirka iyo hawaabka waxaa lagu sheegay rumaysan iimaanan wax iska istaagay dadkii baa tukaday un maahee niyad iyo iimaan baa wada waxtisaaban xisaabsi ajir buu xisaabanayaa oo alle uu ka filanayaa qufira lahu waxaa loo dhaafaya maa taqadam min dembi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafaya dembigiisa wixii hormaray oo dhan baa la dhaafi ayib bacd ahlilcilmi waxay leeyihiin ka sheekh alislaam ibn taymiya raximah llah kulamaa warada min alaxaadiid ufira lahu ma taqadama min danbihi wama taahara fahiy aciifa aciif wey maa taqadama min danbihi wama taahara wamaa taahara oo lagu daro waa daciif wixii nabigeena sala allahu alayh wasalam aan ka ahayn oo waqad afara allahu laka maa taqadama min danbika wamaa taahar qur-aankana kuso xadiiskana kuso arortay iyo waxaan ka ahayn ahlubeder icmaluu maa shi'tum faqad qafartu lakum ahlubeder wixii horay wixii dambe waa loo dhaafay iyaguna laakiin waxaa intaa ka ahayn camalka lala imaado wixii hore unbaa lagugu dhaafi soonka yowmu carafa muxuu nabigu alay salaam yidhi sanadkii horey tegay ayaa ka dambe kaasay marka ishkaal gelinayaan kaasay ishkaal gelinayaan in markaa lagu ilaalinaayo oo lagu xifdinaayo ayay ku awili karaan laakiin wa xadiioo gufira lahu ma taqadama min dambi wama taahara wama taahara kaasi ka hadlaya وxadثna cبد بن حmaydin أخbarna cبdالرزاq أخbarna mcmر عan الزهري عن أbi سلمة عan أbi هurayra qaal kana rasuul الlahi salى الlaه عليه wasaلم rasuulku wuxuu ahaa yuragib kii jeclaysiiya saxaabada iyo ummadda fii qiyaami ramadaan ayuu jeclaysiin jira waxay kugu xumbaari laha inaad taraawiix tukato oo ajriya hawaabaha haddii laguu sheego waad tukanaysaa min kayri an yaamurum isagoon amraynin fiihi bicaziima waajibnimo isagoon u amraynin caziimo ma aha oo waajib ma aha waa sunna laakiin ajirka laga helaayo ee dembiga lagu dhaafi wax laga tegi kara maaha fayaquulu wuxuu leeyahay man qaama ramadaan ramadaan ninkii istaagay iimaan la rumeyn wixtisaaban ajir xisaabsi qofira low waxaa loo dhaafi maa taqadam min dembi wixii dembigiisa hormaray fatuwufiya llah nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la obsaday walamru calaa dalika amarko sidaasa ah. sidee wixiiu salaada nin walba gurigiisa iskaga tukado taraawiixda oo aan jamaaco lagu tukanaynin saddex beri kadib markuu nabiga calayh salaam intuu tukaday jamaaco badan soo tukatay oo ka baqay in lagu farad yeelo arrintii wuu joojiyey abuubakarna sidaasuu ku tegay cumar asagana intii hore kadib uma kaana alamru calaa dalika fii khilaafati abubakar saasuu ahaa wasadran intii hore min khilaafati cumar calaa dalika sidaasaa salaada taraawiicda kelikerin loogu tukan jiray laakiin asalkeeda maxay ku bilaabatay jamaaca ku bilaabatay oo nabigu salaadii jamaacadii maalinka u horeysa waa kii lala tukanay habeen kale waa ka oo imaan doona xadiikaas wuxuu ka baqay marka in lagu farad yeelo cabsidii markaa in lagu farad yeelo wax la farad yeeli hadda waajiba ma jiro qofka lagu farad yeeli wuxuu asagaba uu nadro isku waajib yeela mooyee cumar radi canhu xilligiisii marka yudidu abaaburay jamaaco sameeyey ubay ibnu kacab radi canhu ayuu yi dadka imaam u noqo tuji waa kii nicmat albidcatu haadihi marka bidca asal markii la dhaho bidca maaha laakiin markii la dhaho xilligii abubakar iyo cumar iyo asaga xilligaas lama tukan jirin marka dib u noolayn sunna dib loo soo nooleeyey wey dhinacaas weeyaan waa iska bidca luqawiya qala xadaanii zuhayr bnu xarbi qala xadaana mucaad bnu hishaam qala xadaana abi an yaxya bn abi kaiir qala xadaana abu salm bn cabdiraxmaan an aba hurayra xadaahum ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam qaal man saama ramadaana ninkii sooma iimaana waxtisaaban qufira lahu waa loo dhaaf taqadam min denbi waman qaama leylata alqadri ninkii haweenka leylatulqadarka istaaga iimaanan asagoo alla rumaysa waxtisaaban qufuur lahu maa taqadam min dembi baa loo dhaafaya dembiga baa la dhaafi marka acmaashan dembigaa lagu dhaafi la leeyahay dunuubtii saqaa'irtiba mise waa kabaairti maca dunuubti waa weerar xataa ma ku jiraan xadiid baa jira nabiga alayh salaam uu yidhi asalawaat alkhams waljumcatu ila aljumca waramaضaanu ila ramadaan mukafiraatu lima baynahuna ida jtunibat alkabaa'ir salaadaha shanta ee faradka iyo ramadaanka iyo jumcada waxaa lagu dhaafaa inta u dhexaysay oo dembiga lagu dhaafaa haddii kabaairta laga fogaado ida jtunibat alkabaair kabaairta haddii laga fogaado saqaa'irtii baa marka lagu dhaafay bay ka dhigan tahay saqaa'irtii baa lagu dhaafaya haddii marka salaadihii waajibkahaada saqaa'irta un lagu dhaafo waajibkaha iyo soonkii waajibkaha iyo jumcadii waajibkaha haddii saqaa'ir lagu dhaafi oo la yidhi kabaair haddaad ka joogto saqaa'irta intana kaaga filan ugu dhaafayaa famaa baaluka salaatuleyl iyo salaatutaraawiix oo sunna ah maxaad malinaysaa waxa lagu dhaafo waa sunno ee waajib mxuu waxa lagu dhaafo waa saqaa'irta iyo dunuubta yaryarkaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay toobadkeen ayay u baahan tahay dembiga kabiirada in ilaahay loo noqdo oo ilaahay loo laabto oo qofka muslimkaa uu nidaamoodo oo shallaytoodo xumaanta ka shallaaytoodo oo ka nidaamoodo oo niyadda u gashado inaynu ku noqonayna dib dambe oo uu faraha kala baxo arrimahaasoo dhan bay u baahan tahay kadib deena alla la weydiisto dambi dhaaf taasaa lagu dhaafayaa dembiga waaweyn ee kabaairta qaarna waxay dhaheen fadlullaahi waasa ilahay waasa weeyaan xadiista noocaan ku timid asalka ilaaqaasi ilaaqno fadliga ilahi baa waasa lakiin xadiidkaasaa qaydaya qaala waxadaanii muxamed bnu raaficin qaala xadaana shabaaba xadaana warqaac can abi zinaad can nacrad can abi hurayra can inabiy sala allah alay wasalam qaal man yaqum leylat alqadri ninkii istaaga leylat alqadr waafaqa qurahu qaala iimaana sawaa la rumaysan waxtisaaban ajirla xisaabsan kufira la waa loo dhaafayaa qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaabin can curwa can caaisha ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam sallaa fi lmasjid masjidku nabiga ku tukaday daata leyla habeen habeenada ka mida waa masjidkiisii nabawiga sala allah aleh wasalam fasallaa bisalaatihi waxaa salaadiisa la tukaday naasun dad dad baa iktishaafay oo arkay nabigoo salaad tukanaya waa isla waxaa kaloo laga qaadanayaa salaad qofkuu galay oo marka hore keligii uu inuu tukado uu niyeystay oo u galay in lagu daba xidhan karo oo niyatulimaama ayna shardi ahayn marka u horraysa qofka salaadda uu geliba inuu niyoodo ayna shardi ahayn ay marka dambe dadkii ay ku xidhan karaan inaku nabi galayay salaadda calayhi isalaatu wasalaam qofna kuma daba tukanayn qofna kuma ogeen fa sallaa bisalaatihi naasun uma sallaa min alqaabila habeenkii soo qaabilshanaa ayuu haddana salaadii tukaday saxaabadii way isku sheegsheegeenoo fakahura annaasu dadkiiba habeenkii labaad soo batay uma ijtamacuu fi leylati aalii habeenkii saddexaad way soo aruureen awiraabic habeenkii afaraad sida xooga badan habeenkii saddexaadna wuu tujiyey riwaayo kalena caddayso shaki lahayn falam yuqrij ma soo bixin habeenkii afaraad ilayhim rasuulu llahi sala allah alay wasalam habeenkii afaraad gurigiisaba kama soo bixin falamaa waaga u beriya nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi qad ra'aytu waxaan arkaaya alladii sanactu xalay waxaad samaynayseen inay masaajidkii uu tif noqday oo uu dadkii qaadi waayo oo isku habarwacateen oo iskugu imaateen waan arkaaya buyi nabiga alayh salaam igama qarsooneen falam yamnacnii iima diidin min alkhuruuji bixid ilaykum inaan idin soo baxo ilaa anii khashiitu waxaan ka cabsaday an tufrada calaykum inagu farad casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim wixii dadka culays ku noqon ama hadda ama hadhow nabiga calayh salaam way ku cusleen inuu ku sii socdo waa ka tegi jiray ummaddiisa si culays ugu noqonin qaala wadalika fii ramadaan ramadaan bay xilliga ahayd marka cabsiduu nabigu wuxuu oga tegay maxay ahayd inuu farad yeelo ilan waxyigii baa socda waxyigii baa socda oo waajibaadkii iyo awaamirtii baa degaya laakiin hadda xilligii cumar radi allahu canhu jamaacadii uu soo celiyey cabsidii way baxday lagama baqayo hadda in ramadaan waajib uu kuu yahay la yidhaahdo laakiin markaa iyaga ah markay jamaacadu ay saxaabadu imaadeen oo isku laasimiyeen in lagu laasimiyo ayuu ka baqay nabiga sala allah aleh wasalam waxadaanii xarmala bnu yaxya qaala akhbarana cabdullahi bnu wahbin qaala akhbarani yunis bnu yasiid can mishaab qaala akhbarani curwa bnu zubayr ana caaisha akhbaratu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kharaja min jawfi leyl habeenka gudihiisa ayuu soo baxay jawfi leyl cishaha markuu tukadaya maaha ka garanaysa xadiidka min jawfileyl marka cishaha la tukaday marka taraawiix umun istaagay sida fadliga badanna waa in dib loo dhigo ayaa taraawiixda fadli badan xadiidkii bukhaariga cumar radia allahu canhu markuu jamaacada taraawiixda uu tujiyey uu amray in la tukado ilan dadkii bay ku adag tahay inay dib u dhigaanoo wada isu sugaanoo jamaacadii ay hadhow soo markaasu wuxuu wallatii yanaamuuna khayru min alatii yaquumuuna haya midda intay saaxdaan ay soo kacayaan ayaa ka khayr badan midda ay marka horeba tukanayaan kharaja min jawfileyl habeenka gudihiisa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo baxay gurigiisiibuu ka soo baxay marka hore ceshihii markuu tukaday masaajid ku jiray isla markiiba tukaday uu galbaday kadib uu soo baxay fa fi masjidi nabiga masaajid ku tukaday salaad taraawiix fa sallaa rag baa la tukaday bisalaatihi salaadiisa oo la kowsaday oo helay fa asbaxa annaas dadkiibaa waxay waa bariisteen yataxadauuna bidalika ayagoo ku sheekaysanaya oo leh salaad cajab badan oo dheer oo qiimo badan baa nabiga xalay la tukanay faijtamaca waxaa soo aruuray akaru in ka badan minhum kuwii habeen horeba habeenkii labaad soo aruuray fakharaja rasuulu llahi sala allah alay wasalam fi leylati aaniya habeenkii labaad waa soo baxay fasalluu bisalaatihi salaadiisay nabiga la tukadeen salluu bisalaatihi bay la tukadeen faasbaxa annaas dadku waxay uga balisteen yadkuruuna dalik ayagoo ka sheekeenaya oo sheekadii baa sii faaftay faakharu ahlulmasjid masjidkii baa soo batay min aleylati aalia habeenkii saddexaad fakharaja waa soo baxay fasalluu bisalaatihi salaaddii bay la tukadeen habeenkii saddexaad falama kaanat ileylatu raabica habeenkii afaraad markii la gaaray cajaza almasjidu masaajidku wuxuu ka cajisay can ahlihi ehelkiisa dadka ku jira masaajidka waa qaadi waayey ba ka dhig masaajidku waa cajisay yani wuu qaadi waayey waa laiskugu imaaday oo xaafadihii iyo meelihii kor o dhan baa laga imaaday oo waa lasoo ballansaday falam yakruj ilayhim ooma soo bixin rasuulullah nabiga calayhi salam habeenka afraad fatafiqa rijaal rag baa waxay guda galeen minhum saxaabadii kamida ah, yaquuluuna inay leeyihiin asalaa nabigi bay leeyihin salaadana tuji ama mashquulay ama jiifo falam yahruj ilayhim ooma soo bixin rasuululahi sala allahu aleh wasalam xataa kharaja lisalaati alfajr salaada subax ilaa uu kaga soo baxay intaa masaajidka ku jiraan falama qada alfajra qada alfajra subaxii markuu nabiga bogayoo tukaday aqbala calaa annaasi dadkuu soo qaabilay uma tashahada waa shahaatay xamdanadi iyo faraa cala allah ilahay ku xamdiyo ammaanay kadib waa shahaatay waa khudbadii wey khudbadii baa laga hadlaya khudbat alxaaja faqaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib aamdu lah amad nastaciin nastairu nacuudu bilah ashhadu an laa ilaha ila allah wakaa shahaada faqala wuxuu amaa bacdu intaa kadib fainahu lam yakfa igama qarsooneen calaya korkayga sha'nukum xaalkiina alleylata xalay waxaad samaynayseen walaakinii khashiitu waxaan ka baqay an tufrada calaykum inayn igu farad yeelo salaatuleyla salaada habeenka oo fatacjizu canha tacjistaan salaatuleylkan daraawiicda iyo habeenka la tukanaayo inayn ugu farad yeelaan ka baqay oo hadhow dee inaad keli weydaanad ka cajistaan ood waajib ka tagtaan qofkii waajib ka tagana waa la ciqaabi ciqaab buu mutaystay tana ka baqay buu nabiga sala allah alay wasalam marka annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim nabiga calayhi salaam naftooda mu'miniinta isagaa uga oleysan oo waxaay maaragtay naftooda xataa ay ku kallifi lahaayeen dhibaato ah ayuu nabiga oga baxaya sala allahu aleyh waali wasalam xaddaana maxamed bin mihraan araasi qaala xaddaana waliid binu muslim qaala xaddaana awsaa xaddaanii cabdatu can zur zir ibnu xubaysh qaal samictu ubay binu kacab baa maqlo yaquulu leh waqiila lahu waxaa lagu yidhi ina cabdalahi bn mascuud ubayiyow cabdulahi bn mascuud alhudali radia allahu canhuma isaga iyo kacabba ubayiba yaquulu wuxuu leeyahay man qaama sana qofkii sanadka oo dhan taagnaada oo salaatuleyl uun habeen kasta istaaga oo labadaiy tobanka bilood oo dhanba raadiya yaa asaaba helayo asiibi leylat alqadar leylatulqadarka ramadaan khaaskuma aha way guurguurtaayoo bil walbaba sanad walbaba bil bay gashaa marka ninkii labaiyotobanka bilooda sanadka dadaala unbaa laylatulqadarka asiibi saasuu cabdullahi ibn mascuud leeyahay ka jawaabbaa layidhi faqaala wuxuu yidhi ubay wallahi baa ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ilaa hu allaha macbuudka macbuud xaq asaga ahayn uusan jirin keligii uun alla caabudo ayaa ku dhaartay ee xaq iyo cibaado xaqa iska leh innahaa la fii ramadaan laylatulqadarku ramadaan bay ku jirtaa bisha ramadaan gudaheeda habeenkaah ramadaanka habeen kamida weeyaan horta maxaa yeelay markuu ilaahay yidhi qur-aanka ka hadlayo muxuu yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bil ramadaan baa qur-aanka la soo deji markaa doona haddana wuxuu yidhi ina anzalnaahu fii leylati alqadr iswaafaji marka habeenka leylatulqadarkaa in marka uu shahar ramadaan ka mid yahay qur-aankuu ku cadyahayba inahaa la fii ramadaan <clears throat> ramadaan bay ku jir ku jiraa leylatulqadarka bay leylatulqadar ku jirtaa habeenkaas yaxlifu waa dhaaranaya ubay maa yastani insha allahuna ma dhahayo ma soo istimanayo ah, insha allahu iyo ma dhahayo waa jasbiyey wallahi baan ku dhaartay inii anigu laa aclamu waxaan ogaha ayu leylatin hiya habeenkay tahay habeenkay tahay waaban garan hiya leylatu latii waa habeenkii amaranaa biha rasuulullah uuna amray calayhi salaam biqiyaamiha inaan istaagno hiya leylatu sabiixata sabcin waishriin subaxda toddobiyo labaatan ay bishu marayso habeenkeedii la soo dhaafay weeye leylatu qadarku wa amaarat waa calaamada lagu gartana an tadluca shamsu qoraxda inay soo baxda wey fii sariixati yowmiha maalintaas subaxdeeda baydaa qoraxdi oo cadoo laa shucaaca laha aan faraaqyo lahayn qoraxdi oon shucaac lahayn oon faraaqyo lahayn oo wareegsanoo garaangarsan ayaa habeenkaas soo baxaysa nuurkii habeenkaasi leylatulqadarka ahaa nuurkiisii oo dhan ayaa qoraxda shucaac u diiday shucaaca marka carada ay mugdi tahay buu iftiinku si gaara ah usoo daahiri laakiin hadduu nuurki iyo iftiinku uuba ka badan yahay shucaaceeda waa qarsoomaya baydaa laa shucaaca laha ayadoon iftiin lahayn oo iska cadoo garangarsan ayay soo baxaysaa marka waa ubay radi allahu canhu toddobiyo labaatanka uu jasbiyey waa wakhtigaasi iyo waa sanadkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlaayo uu yidhi caawa toddobiyo labaatanka hala dadaalo haweenkaas sanadkaa wey sida xooga badana waa sidaas wailaa nabiga calayh salaam sabca ishriin ka raadiya keligeed muna dhihine taxarru leylat alqadri fi alcashir awaakhira tobanka u dambeeya fi sabci alawaakhir toddobada u dambaysa fii layaali witr habeenada sideeda witrka ayuu lahaa nabiga calayh salaam laakiin way guurtaayo bisha ramadaanka sanad walba habeen bayay ku hagaagtaa marka habeen waxaa jirta nabigu uu yidhi ha la dadaalo oo sabc u cishriin noqotay qoraxduna ay soo baxday subaxdeedii baydaa la shcaca laha waa habeenkaasi khaas ku tahay ijtihaad wey ubay radi allahu canhu wailaa axaadiista qaar cahdigii nabiga calayh salaam leylata alaai wa mushriin saddex iyo labaatan inay dhacday xadiid abi saciid alqudri nabiga saxaabadiisa waa kii u sheegay yidhi eh, leylata waaid waishriin samayn leylata waaid waishriin waa kii yidhi soo noqda ictikaaf ku soo laabta calaamadaasna waa lay tusay wuxuu roogdaayo sujuud ku sujuudayo dhoobo habeenka wey labaatanaad bay noqotay waa kidhiitay saddex iyo labaatankana xadiis ba kuso arortay iyaduna shan labaatanka kadalik <clears throat> marka waxaa weeyaan sidaas lagu jamcin karo waa in la yidhaahdo ramadaan bay horta ku jirtaa qowlan waaxidan sida xooga badan waa saas naska qur-aanka iyo sunnadaba aqwaasha kale way jiraan lakiin waa laga xoog badan yahay ayib xagga laakiin ramadaanka gudihiisa tobanka u dambeeya reeb waay tobanka u dambaysa wuxuu reebaya labaatankii tobanka u dambaysana waxay sii reebayaan habeenadii ashfaacda habeenada ashfaacda toddobadii sidaasay markaan usii kaleen arja layaali habeenada loogu rajo badan yahay baa loo jeedaa xaddaana moxamed binu muhanna qal xadana mxamed bnu jacfar qal xadana shucba qaal samictu cabdata bn abi libaada yuxadiu can zir bni xubayshin can ubay bn kacb radi allah canhu qaala qaala ubay fii leylati lqadri asagoo ka hadlaya wallahi inii la aclamuha waan aqaanaa wa aktaru cilmii waxaan ugu badan cilmigayga hiyo leylatu latii inayta habeenkii amaranaa rasuulullah nabiga uuna amray calayhi salaam biqiyaamiha hiyo leylatu sabcin waishriin toddobiyo labaatan habeenka ay tahay wainamaa shaka shucbatu fi hada alxarf wa aktaru cilmii iyo leylati latii amarana biha rasuul lah middan wey wainamaa shaka shucbatu fi hada xaraf xarafka wuu shakiyey hiy leylatu latii amarana biha rasuul lah wuu shakiyey qaala waxadaanii biha saaxibun lii canhu hadduu sheekhaadi shucbo uu shakiyey yaa kuu sheegay moxamed bnu jacfarow wuxuu leeyahay waxaa ii sheegay xadaanii biha lafdigan iyo jumladan hiy leylatu latii amarana biha rasuulu llah saaxibun lii ninaan saaxiibahan baa canhu shucbo iga wariyey bilaa shakin wailaa wuu shakiyey marka shucbo bnu xajaaj marka qaarkood xadiidkii iyo lafdigii ayuu shaki shaki gelinayaa shucbatu shaaki bay laqabkiisaa sidaas noqday shucbatu shaaki bikatrati waracihi wa khawfihi wa taqwaah min xadiidi rasuul calayh salaam ayuu mararka qaar wuxuu leeyahay ow kada ow kada si uuna maaragta ogu dhicinba wax halada ee xagga xifdiga iyo idqaanka waxba kama jirin waxba nusqaana kama haysanin shucba waxaaba la dhahaaba amiiru lmuminiin fi lxadiid abu bistaam waxadaana cubaydullah bnu mucaad alcambari qaal xadaana mucaad xadaana shucba bhada isnaad naxw walam yadkur inamaa shaka shucbatu wama bacdu mashi baabu ducaai fii salaati leyli wa qiyaamihi salaatuleylka iyo qiyaamuleylka ducada ku soo arooray salaatuleylka iyo qiyaamkaasi istaagaayay iyo ducada salaada gudaheedii marka laga baxayo ducooyinkaasi ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu ummadiisa baray saxaabadana ayna soo guuriyeen radwaan llahi calayhim qaala xadaana cabdullahi bnu haashim waxayaan alcabdi qaala xadaana cabdiraxmaan yacni bnu mahdi qaala xadaana sufyaan can salama bni kuhayl can kurayb mowla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal bittu leylatan habeen baan waxaan baryay cinda khaalatii maymuuna habareertay maymuuna binti alxaari hooyadiisna lubaaba bint alxaari bay ahayd hilaaliyaad alhilaaliya marka habareertii maymuuna waxaa qabaa nabiga calayh salaam marka qofku waa la baryi karaa maxaarimtiisa maxaarimtiisa macramka abareerta eedada walaasha waa lala baryi karaa habeen baan la bariyey faqaama nabiyu nabiga cala salaam habeenkaana nabigaa gurigaas maymuuna ayuu habeenkaasi nabiga calayh salaatu wasalaam joogay ujeeddadiisa marka habareertii maymuuno iyo booqasho kama ahee wuxuu rabo waxaa weeyaan in guryaha kale ma saaxan karoo waa ajaanibtiadii ummahaatulmu'miniin marka lagu leeyahay hooyadii marka lagu shabahayo waa xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo guursala'aanta ee xagga khalwada iyo safarka iyo nadar iyo fiirada xaggaas ma aha laakiin habereertii maymuuna waxaa weeyaan alkhala bimansilati ummi waa maxram weeye habeenkaa marka inuu nabiga la saaxdo habereertii la saaxdo suu nabiga calayh salaam uu ugu dhabagalo salaada uu tukanayo salaatuleylka uu ogaado intaa way ujeedadiisa waxaad arki doontaa aabbihii cabbaas baa soo diray waa nin yaroo saddexiy toban jir markuu u badan yahaya haddii kale kaba yar ile markuu dhintay nabiga calayh salaam ibn cabaas saddexiy tobannagaasu jiray waqad nahastu ixtiraam waa kii lahaa xajatulwadaac bu wuxuu leey waqad nahastu ixtiraam xajatulwadaacna markuu nabiga ka soo laabtay siddeetan beri kadib waa kii dhintay rasuulka sala allah aleh wasalam faqaama nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa istaagay min alleyl habeenkii facataa xaajatahu waa xaaja gutay xaajadiisu soo gutay hurdadii buu ka kacay uma qasala wajha wajigiisii buu dhaqay wayadaya gacmihiiska uma naama waa saaxday waa iska waji dhaqday iska faraxashay hurdadii buu ka laabtay xoogow faraxalashadaas waa tanshiid iyu najasii hooga nashaad isgeliyo dikrigiisa iyo ku kunoqoshada hurdadaas uma naama waa saaxday uma qaama haddana waa kacay fa ata alqirba sibraarkii biyaha ku jireen waa weel maqaar laga sameeyo sibraarka fanalaqa yuu aaday fa alaqa wuxuu furay shinaaqaha afkeedii shinaaqaha ee wikaa ahaa xarigii ku xidhnaa buu ka furay suu uga weysaysto uma tawadaa waa weysaystay nabigu wuduu'an weyse bayna alwuduu'ayni laba weyse udhaxaysa wuduu bayna wuduayn yani wayse uu saddex saddex kamuna dhigin halaalla kamuna dhigine labalabay aheyd xagga biyaha miyaa walam yugtir ma badinin ma badinin biyaha oo biyo badan ma daadinin ibnu cabaasna madhabkaasuu qaatay kaana laa yuktiru lmaa biyaha uu ku weysaysanaya ma daadin jirin waxaa leeyahay xubnihiisa wax biyo kasoo daadanaya mana jirinba inta uu haysto xubinta ku baabiinaya bikhilaafi cabdulahi bni cumar ibnu cumar isaga khilaafsan yahay radi allahu canhu kaana yatashadad fi lwuduu waysada waa ku adkaa ilaa wuxuu dhaqi jiray isha gudaheedu dhaqi jiray ilaa markii dambe u indha beelay radi allahu canhu arda isha gudaheedu biyaha gelinaya oo intii waysadii buu u arkaa faqsiluu wujuuhakum wejigii indhihii baa ka mida biyihiibu ku dharbaaxaya gelinaya markaasuu indha beelay radi allahu canhu xaggaas tashadud radi allahu canhu baa lagu tilmaamay ibnu cabbaasna dhanka takfiifka iyo tasaahurkuu qaatay walam yukir waqad ablaqa waase ku xeel dheeraaday oo xubintii dhaqideeda si fiican buu biyaha u gaarhsiiyey uma qaama nabigu waa istaagay fa sallaa waa tukaday fa qumtu markaasaan kacay aniguna ilan waa hurday waase dhaganacylaynayo waa soo jeedaa waardiguu hayaa wa hurduu iska dhigi saan loo dhihin ninka xawal dhan waa soo jeeday fatamadaytu markaasaan deena jijimicsaday karaahiyatan oo nacaaya an yaraa inuu nabigu u arko annii kuntu inaan ahaa antabihu lahu mid isku baraarugsan mid ku baraarugsan oo u soo jeeday oo muraaqabaynayo suuna igu maraynin ayaan tamadi la imaaday qof hurdo ka kacayo oo shanqadha ku kacay oo jijimicsanayo oo lugahida gacmihii iyo waad garanaysaa fatawadaatu markaasaan weysaystay faqaama nabiga waa kacay fasalla salaad buu galay faqumtu waan kacay aniguna can yasaarihi bidix baan ka istaagay faakhada biyadii gacantuu isoo qabtay faadaaranii wa isoo wareejiyey can yamiini dhanka midigta buu i oo laba qof kaliya haddaad tihiin imaamka midig baad ka istaagi gadaal la oga bixi maysidee saf baad la gelaysaa labadii naasaa safa safkana ah. maxaa la rabaa inuu toosnaado faadaaranii can yamiinihi fatataamat waxay ku dhammaystiratay salaatu rasuulilah salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu labalaba ragcadood wadaba min alleyli habeenkii alaaa cashara ragca saddexiyo toban ragcadood buu ku dhammaatay oo labalaba labalaba labalaba soo u tukanayay ragcad buu ku khatimay uma dajaca nabigu waa saaxday fanaama waa saaxday xataa nafaha ilaa uu ka kuuriyey wa kaana wuxuu aha nabigu idaa naama markuu saaxdo nafaha waa kuurin jiray hadduu nabigu saaxdo huuro iyaa laga maqli jiray sala allah aleh wasalam huuradu marka wax dhibaataa hadday wadaadada khaarij alcaada mid khaarij alcaada ah jirta oo qofka maaragtay ka baxsan caadadii iyo inuu qofkan uu yahay uu mujarad qof hurdo oo huurinaya ee uu noqona dadka qaar inuu nafbaxaya maad maranaysa qaar baa sidii waa nafbaxaya sakaraad baa haya huurada uu huurinayo qaar baa guriga lagula noolaan karin lagula joogi karin oo laga ka cararaya marka dadka noocaas oo kale waxaa dhici karta inay jiran yihiin oo manaakhirta iyo sankiiy ay ka xanuunsanayaanoo hilib iyo wax ufayay yaa dhici karta dhaqaartiirta ha raajixiyaano wa kaana idaa naama nafar faataahu bilaal bilaal buu yaa u yimid nabiga faadanahu bisalaa salaad ayuu aqankii salaaddii baa la gaaray subax baa la gaaray ayuu yidhi faqaama waa kacay fasalla waa istaag waa tukaday walam yatawada mana tuwaysaysanin liannahu hurdada nabiga cala salam waysada kama burin jirin tanaamu caynaha walaa yanaamu qalba qalbigiisa ma seexan jirin marka wixii ixsaas daakhili ah daakhiligaa ah nabiga alai slam waa ka warhayaa wixii ixsaaska khaarijigao ka maqan oo indhaha iyo laga arki lahaa umuuna arki karin wa kaana fii ducaa'ihi ducadiisa nabiga uu ducaystay waxaa ka mideed ah habeenkaas salaada gudaheeda allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahu qalbigayga nuur geli wa fii basarii araggaygana nuura nuur yeel wa fii samcii maqalkaygana nuuran ilaahu nuur geli wa can yamiini midigteeda nuuran ilaahu nuur ii yeel wa yasaari bidixdeeda nuuran ilaahu nuur ii mari wafawqihi korkeedana nuura nuur yeelamay wa taxtii hoosteeda nuur ilaahu nuur yeel wa amaamihi hoosteeda hortaydana nuura nuur wa khalfii gadaasheeda nuura nuur ilaahu yeel wa cadim lii nuura ilaahu nuurka ii weynee nuur weyn oo farbadana sii wey yahdi illaahu linuurihi man yashaa nuurkaasi iyo iftiinkaasi waxay kugu hanuuninaysaa furqaan inaad xaq iyo baatilkii kale fahanto diintii fahanto oo cilmi naaficaad hesho waxay kugu xumbaaraysaa in xumaan iyo macaasi iyo dulmiga mugdiga xumaanta ilaahay uu kaa dhowroo kaa ilaaliyo marka adoo dhan marka xubnahaadoo dhanba nuur ilaahay kuu geliyo waa macnadii nuurka la sheegaayo nuur xisi ahoo muuqdoo la arkaayo ma ahee walidaalika nabiga calayh isalaatu wasalaam mugdibuu ku socon jiray mugdibuu ku socon jiray markuu socdo habeenkii oo uu socdo iftiin iyo carro waba iftiimaysa ma jirin mugdigaasuu nabig calayi slam ku socday oo saxaabadiisa ayagoo daba socda uu dhihi jira waa kuma nuurka marka waa nuur macnawiya waa iimaan waa yaqiin waa macrifo iyo xaqoo la fahmo iyo ilaalin xaq allaahoo xumaanta iyo mugdiga macaasida laga ilaaliyo intaa qofkii la siiyo nasiib buu leeyahay tanuu ku ducaysanaya nabiga calayhi salaam qaala qurayb wuxuu yidhi wasabcan toddobo fi taabuuti bay ku jireen toddobo taabuutay ku jireen taabuutka asalkiisa sanduuqa la dhahaa sanduuqa waxaa hadda loo jeedaysa waxaa weeyaan waa xabadka iyo qalbiga toddoba shay oo qalbiga ku hayoon xifdisnaa ayaa jiroon halmaamay lannu qalbiga wuxuu ku jiraa sambabaha waxaan u xabadkaas iyo feedhaha iyo waxaasoo dhan baa ku wareegaysan sanduuqaasu ku saddex jiraa falaqiitu bacda waladi cabaas laqiitu qof kale waxaa weeyaan suhayl ninka ninka layidhaahdo sanama eh, binu kuhayl sanama binu kuhayl wey ee kurayb ka warinaayo falaqiitu waxaan la kulmay bacda walad alcabaas ilan kurayb isagu waa garan waayey toddobadii faxadaanii bihinna wuxuu ii sheegay bihinna toddobadii qaar ka mid a ah fadakara wuxuu ii sheegay caabi wacasabii seedahaydana nuura ilaahu nuuriyeel walaxmii hidribkaygana nuura ilaahu nuuriyeel wadamii dhiiggaygana nuura ilaahu nuuriyeel washacrii timahaygana nuura ilaahu nuuriyeel wabasharii jirhkayga maqaarkaygana nuura ilaahu nuuriyeel wadakara khaslatayn laba kalena waa kasii maqan tahay waa ii sheegayii qaala xadaanaa xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can mikhramat bni sulaymaan can qurayn wala bni cabaas ana bna cabaas akhbaruu anahu baata leylatan habeenkuu beriya cinda maymunata um lmuminiin wahiy khaalatuhu habeertiis qaala fatajactu waxaan saaxday fii cardi lwisaada gogashii ayaan gudub ogu saaxday buyii gudub waa nin yaroo kuraya wadajaca rasuulullah nabiga calayh salaam iyo waahlow xaaskiisiina fii duuliha dheer dheerar bay ugu saaxdeen dheerar bay isku garabgaleen intaa hore midigta horta horeana ama muxuuha gudubkaana ibnu cabbaas baasaa isku gudbay gogolyarida iyo guriyarida iyo ciliiliga iyo duruufta adduunyada ee xalkaasi ka jirta waxaa weeyaan waa wax sawaadixoo jira weeyaan wa khayru khalqi illah wa afdalu lkhalqi cala alitlaq rasuulka sala allah aleh waali wasalam halkaa gogol baa la haystaa oo la isgarab gelaya qof martiaad u imaado maxramaana halkaa uu iska cawdisaa laleeyahay saa isku gudub saa isku gudub gacal ismaaciil idhishee gacal ismaaciil idhishaa laleeyahay waa la saaxan fanaama rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam seexay xata intasafa laylu ilaa habeenka niskii laga gaaro ow qablahu hortiis biqaliilan in yar oo bacdahu gadaashiis biqaliilan in yar ila waa istaqdiir iyo takmiine lama hayo maalka bidabdi istayqada rasuuluullah nabiga calayi salaam waa kacay fajacala wuxuu gudagalay yamsaxu nooma hurdada inuu tirtirayo can wajhi wejigiisa biyadihi gacantiisa yacani aharu noom loo jeeda hurdada afarteedii iyo culaaskeedii iyo indhihii oo isku qabsada hurdada ku dambeeya gacantuusaa nabiga calayhi salaam u marmariyey hurdadii baa kaa fuqaysa oo indhihii baa wax arkaaya uma qara'a alcashara alaayaat alkhawaatiin min suurati aali cimraan tobanka aayadood ee suurata aali cimraan lagu khatimay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam akriyey ina fii khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi illeyli wanahaar laaayaatin ulil albaab aayaddaa ka bilaabanayso uma qaama ilaa shanin oo aayadahu waxay ka hadlayaan qudrada ilaahay iyo aayaadka kownigaay ka hadlayaan wuxuu nabigu calayhi salaam ku daray markuu akrinaayey cirkuu fiiriyey aayaadkii kownigahaa buu fiirinayaa aayaadkii tansiiliga ee qur-aanka ay ka hadlaayeen waa akrinaya nabiga sala allah aleh wasalam washay yudkaru bishay waay qur-aankii ka soo qaadanaya istishhaad isagoo ah cirkii fiirinaya sala allah aleh waalih wasalam aayaadkaas oo laga tadaburo la fiiriyo waxay aayad u tahay oo cibro u tahay oo waano u tahay ulul albaabka kuwa caqliga leh kuwa caqliga lehna waa kuwa ilaahay ku xidhan ee alla xasuusta xaalad ku sugan yihiin aladiina yadkuruuna llaha qiyaaman wa qucuudan wa junuubihim kuwa weeyaan wayatafakaruuna fii khalqi samaawaati walard aayaadkaas kawnigaana ka fikira si iimaankooda ugu ziyaado oo ugu kordho lannu in aayaadkaa la fiiriyo oo la daawado khalqigaas intaa leeg khaaliq inuu ka dambeeyo awoodda uu leeyahay khaaliqaasi inaad marka dembi aad iska ilaalisiyo macsiyo tabaroo lahaysid alleh iyo aad markaasi kugu xumbaanaysaa ood ka codsato oo muraaqabadiisa iyo kawarhayntiisaasi ishayna kugu hayo ku arkayo ku maqlaayo aada ogaato laa yaatilu ila albaab markaasuu nabigu qaamay ilaa an min sibraar anni waa sibraar mucallaqa la suray ayuu nabiga xaggiisa aaday shanaaqi wey fatawadaa waa weysaystay minha xaggeeda fa axsana wuduu'ah weysadiisi waa hagaajiyey ixsaanu lwuduu waa in xubin walbao biyihii la gaadhsiiyo wey ee ixsaanu lwuduu noqonaysa wuduu'ayn bayna wuduu'ayn waa soo marray labalabo jeer uma qaama fasallaa intuu istaagay buu salaadii galay nabiga calayh salaam qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi faqumtu markaasaan kacay fasanactu waxaan sameeyey mila maa sanaca rasuulullah nabiga wuxuu sameeyey oo kale uma dahabtu waan tegay dahabtu waan tegayoo faqumtu ilaa janbihi dhinaciisa bidixda ah ayaa ka istaagay nabiga calayh salaam taana khalad in imaamkaadii adrabadiina keli haddaad tegin bidix inaad ka istaagay midig baad ka istaagi haddii laba qofoo tukanaya oo isgarab taagan aad aragto oo dabcan inaad ku xirato kee imaamkaada labadan qof markay gelaayeen maada arkeynu waa isgarab taagan yihiin kee imaamkaada noqon ya ka bidixda imaamkaada ah, ka midigtaana wuxuu ku khasbaya inuu gadaal u soo baxo oo deena aad ah si saf aad gadaashiisa istaagtaan sidaasay noqonaysaa jamhuur ahlicilmi xadiisaas u badan yihiin khilaaf cabdillah bn mascuud waa soo maray fawadaca rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu dejiyey yadow gacantiisa alyumna midigta calaa ra'si madaxa ayuu gacanta iga saaray wa akhada biuduuni dhegteedii buu sii taabtay alyumna ee midigteed yaftiruha asagoo malaamanaaya isagoo malaamani oo saa u malaamani hurdadu ka kicinaya hurdaa haysa marka waa ilmo yar inuu salaadii arrimihii loo soo dirana waa u taagan yahay laakiin carruurnimo iyo hurdo iyo dheelalow xal oo dhan oo muraaqadu ku jirana waa dhafray marka hurdada laga kicinaya fasallaa ragcatayn laba ragcadood buu nabiga tukaday uma racatayn laba kale uma racatayna laba kale uma racatayna laba kale uma racatayn laba kale waa toban uma awtara intaa waa kow iyo toban wey ibnu cabaas marka riwaayadka qaar saddexiy toban buu ka dhigaya tan maxay tihi racatayni uma racatayni uma racatayni uma racatayni uma racatayn toban wey uma awtara xadiid cabdulahi xadiid caaisha riwaayada caaishu waafaqay kadib laakiin dadaal bu wax ka keeni uma utara uma dajaxa waa saaxday xataa jaaa muaadiinu muaadinkii baa yimid faqaama waa istaagay fasallaa rakcatayni khafiifatayn nabiga calayh salaam laba ragcadood fudud buu tukaday markii aadaankii subax uu dhacay kadib waa labada ragcadood salaadda subax ka horraysay marka saddex iyo labaatanka taasaa lagu xumbaaraa riwaayooyinka culummada ku xumbaarayso say isku waafajiyaan xadiidu caaisha iyo xadiidu ibni cabbaas waa kuwaas sidaa wey uma kharaja waa baxay fasallaa subaxa subaxii buu tukaday laakiin bacd riwaayaat laba ragcadood fudud bay ku dhigayaan saddex toban kaga dhigayaan iyadana waa jirtaa waxadaanii moxamed bnu salamata almuraadi qaal xadaana cabdullahi bn wahb can ciyaad ibn cabdillaahi alfihri can makhramat bni sulaymaan bihada isnaad wazaad uma camada ilaa shajbin nabiga calayh salaam wuxuu u qastay ilaa shajbin marka waxaa soo martay shinaaq iyo qirba sibraarkii shajbin waa sibraarkin wey min maan biyaah asalka shajbin waxaa loo isticmaalaa waxaa wax la sudho dharki iyo alaabti iyo meesha la sudho ayaa shadbu la yihahdaa laakiin hadda waxaa loola jeeda waxaa weeyaan sibraadkii sunnaa sibraadkii sunnaa ayuu nabiga aaday ilaa shajbin min maa biyo ku jiro fatasawaka waa rumayday tasawaka waa rumayday watawada waa weysaystay xadiid abu muusa alashcari kaana idaa qaama min alleyli qaama idaa min alleyli yashuusu faah yashuusu faah nabiga hadduu hordo ka kaco ilkihiisuu marin jiray caday waa rumayn jiray fatasawaka watawada waa weysaysta oo nabiga calayhi salaam wa asbaqa alwuduua weysadiina waa ku xeel dheeraaday walam yuhriq min almaay biyaha ma daadin ilaa qaliin wax yar mooyeen in markaa wuduu bayna wuduuayn labalabada isbaaq lagu xumbaaro waxaan halka ahayn ilaa qaliin wax yar biyaha samay uga daadaadinaynin innaga waa arkaysaan biyaha u israafno u daadaadinno nin caad buu rabaa inuu muslim ku galo caadna uu ku weysaysto uma xarakanii nabiga waa ii dhadhaqaajiyey faqumtu markaasaan kacay riwaayada hore waa soo maray tamadaytu markuu nabiga kacay waxaan bilaabay inaan jimicsado tamaddigaasi waxaa kusoo sii socday in nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqaajiyey oo ka kac yidhi faqumtu waan kacay isku udhoodar isagii oo soo jeeday wax iska dhigaayey dhaqdhaqaaqa nabiga calayh salaam ku kacay wasaa'irulxadiidi naxwa xadiidi maalik oo kale wey inta kale duruq fara badan buu ku imaada xadiid cabdillahi bin cabbaas kala duduwan qaarkood qaarna la jamcin kara qaarna aad moodo in xogoo ishkaala ah ku jiro qal xadaanii haaruun bn saciid layli qal xadaana ibn wahbin qal xadaana camr can cabdirabihi bni saciidin can maqrama bni sulaymaan can quraym bn cabaas can ibni cabaasin annahu qaal nimtu waxaan saaxday cinda maymuuna maymuuna umulmuminiin zawji nabiyi nabiga alai slam xaaskiisii ayaan ag saaxday gurigeedii waa habeeyartiis wa rasuulullah nabiguna calayhi salaam cindahaa habeenkaasi tilka leyla habeenkaasi abteeduu joogado gurigeedu ku qoraa fatawada'a rasuululahi baa weysaystay calayhi salaam uma qaama waa kacay fasallaa waa tukaday faqumtu can yasaari bidixda ka istaagay faaqadanii waa i qabtay fajacalanii can yamiinihi midig buu i keenay dhaqdhaqaaqa noocaasa salaada gudaheeda waxba ma yeelo qof bidix kaa jiro ood soo jiido keento maslaxatu salaad weeye kow laba dhaqdhaqaaqaas wax fara badan ma aha fa salla fii tilka leyla habeenkaasi alaaa cashar ragca saddex iyo toban ragcadood buu tukaday waata riwaayadanna ah. cinda tafsiiri waa soo maray koob iyo toban ragcadood marka waa in lagu daray labada ragcadood salaada subax ama meel labadii hore uu ku bilbilowday ama kuwa cishaha ka dambeeyey uma naama rasuulula nabiga calayhi salaatu wasalaam waa saaday xataa nafaqa ilaa uu ka kuuriye wa kaana idaa naama nafaqa waa kuurin jiray uma ataahu lmuadinu wa kharaja fasalla waa tukaday nabigu walam yatawadda mana weysaysanin qaala camar wuxuu yidhi faxadatu bihi bukay bn ashaj baa xadiikan u sheegay camar ninka la yidhaahdo bn dinaar waxaan u sheegay xadiidkan bukayr bn ashaj faqaala xadaanii qurayb bidalika sidaasuu qurayb igu sheegay saasuu leeyahy camar hadaaito quraybi asaga waxaa u dhexeeyey labo cabdirabi bnu saciid iyo makhrama bnu sulaymaan laakiin marka uu ka wariyey bukayr asaga iyo qurayb hal nin basaa udhexeeya sanad caaliya buu noqday وxadثna mحamed بن rاafic qal xadثna ibn abi hudaykin qal akhbarana ضaxاaq can maqrb bn sulaymaan can qurayb mawla bn cabaasin can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal bitu leylatan habeen baan waxaan bagay cinda khaalati habareertay agteeda maymuuna binti xaarid aheyd faqultu laha waxaan ku yidhi ida qaama rasuul الlah nabiga calayh salaam markuu kaco caaw fayqidini itoosi habareertii buu sii wakaashay marka tawkiil man yuuqiduka min annawm way bannaan tahay haddaad hurdo weyn tahay inaad dadka tiraado ikaciya itoosiya ama aad wax kukiciyo aad samaysata sidaa saaca almunabiha waxyaalaha wax baraarujiyada saacadaha dhawaaqoo kale iyo faaiqidini itoonsi buu yidhi caawa mumraad baan leeyahay faqaama rasuulullah nabiga calayh salaam baa kacay faqumtu waan istaagay ilaa jambi ilaysar dhanka bidixdaa ayaan ka kacay faakhada biyadii gacantuu u qabtay oo fajacalanii min shiqi ilayma dhanka midigtu isa istaajiyey fajacaltu markaasaan waxaan guda galay idaa akfaytu markaan xoogow yarlulmoodaba afaytu akfow waa lulmada markaan lulmoodo oo yar gundurucsado yaakudu bixamati nabigu wuxuu qabanayay bixamati udunii dhegta carcawdayda dhegta fiirdeeda carcawda ayuu saa ii qabanaya ila meesha wax laga maqlaayo ee dareenka waa dhegta dhegtuu qabanaya suu wax u dhegayso qirada nabiga calayh salam ee salaaddiisa oola socdo qaala fa salla ixdaa cashara ragca kow iyo toban ragcadood wuu tukaday tanna waa tan <clears throat> marka asalku waa saas kow iyo toban riwaayooyinka saddex iyo tobanka marka waa in lagu fasira riwaayooyinka kale oo axaadiista waa isfasiraysaa bacduha bacda uma ixtabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtabaa waa doonyeestay ixtibuhu waxaa weeyaan maruu saa iskugu xidhay nabiga alai slam jilbaha markaasuu ku saxday xataa inii la asmacu waxaa maqlay nafsahu naftiisa raaqida inuu jiifo waa kuuriyey falamaa tabayana lahu lfajru waagii markuu u bariyey sallaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fufudud ayuu nabiga tukaday oo asraada subaxbuu ka horreeyey kuwa wey kuwa saddexiyo tobanka laleeyahay xadaanaa ibn abi cumar maxamed bnu xaatim can ibni cuyayna sufyaan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi xadaana sufyaan can camar ibni diinaar ibn abi cumar qaala ibn abi cumar wuxuu yihi sheekhu muslim xadaana sufyaan can camr bni diinaar can quray mula bni cabaas can ibni cabaas anahu baata cinda khaalatihi maymuuna haweerartii maymuuna ag baryey faqaama rasuulu lah nabiga alayh salaam baa kacay min aleyli habeenkii fatawadaa waa weysaysa min shan min sibraar mucallaq in la suray wuduuan waysu weysaystay khafiifan fudud qaala wasafa wuxuu tilmaamay wuduuahu weysadiisii wajacala wuxuu yeelay yukhafifuhu inuu fududaydinayo wayuqalilu uu yaryaranayo yukhafifuhu waa fududaydinaya wayuqaliluhu waana yaranaya biyihii waa biyo yar uu ku weysaysanayo xagga xubnihiina laba jeer ama hal jeer ayuu mariya waa takfiifinaya qaala ibnu cabaas faqumtu waan kacay fasanactu waxaan sameeyey mila maa sanaca nabiyu nabiga siduu sameeyey oo kale uma ji'tu markaasaan imaaday faqumtu waxaan istaagay can yasaari xagga bidixda ah haddaan soo weysaystay faakhlafanii nabiga calayh salaam baa gadaali keenay fajacalanii can yamiinih akhlafanii jadabanii ilaa khalfihi gadaal buu usoo jiiday waa soo waday fajacalanii wuxuu keenay can yamiinihi dhanka midigtaa dhanka bidixdaa laga soo jiiday midig baa la keenay fasallaa waa tukaday nabigu uma dajaca waa saxday fanaama xataa nafaka ilaa u ka quuriyay uma ataahu bilaal bilaal baa u yimid faaadanahu bisalaa salaadii buu ogeysiiyey subaxa fakharaja waabaxa fasalla subaxa buu tukaday walam yatawalla weysaysanin hurdada ayada ah nabiga kama xataa hadduu dhinac u seexday idajaca waa dhinac loo sa idajac la dhahaaye kama buraysa weysada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala sufyaan wahada lilnabiyi khaasa taasuu leeyahy sufyan bnu cuyayna wahada in intii la saaxdo haddana aan la weysaysanin lilnabiyi nabiga calayh salaam bay khaasatan khaas ku tahay liannahu balaqanaa waxaana soo gaaray ana nabiya nabiga calayh salaam qaala inuu yidhi tanaamu xaynaahu indhihiisa seexdaan walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisa inuuna seexanin baana soo gaadhay waa xadiis marfuuc oo saxiix oo daabita weeyaan oo balaaqaasi wax inqidaacoo looga baqaaya ma laha qaala xadaana muxamed bnu bashaar bin qaala xadaana moxamed huwa bnu jacfar qaala xadaana shucba salamata bni kuhayl can kurayb wa cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal bitu waxaan badiyey fii beyti khaabatii habareertay gurigeeda maymuuna fabaqaytu kayfa yusalii baqaytu ay alabtu wa raaqabtu waxaan raadiyey oo muraaqabeeyo isha ku hayey oon raba inaan isha ku hayo kayfa sida uu yusalii u tukan rasuulullah nabiga calayh isalaatu wasalaam baqaytu ah, bimacnaa raaqabtu wey oo raqabtu waxaan muraaqabeeyey oon fiirinayo wey saasaan fiirinaya nabiga calayh isalaatu wasalaam siduu u tukanaya habeen salaatuleyka ujeeddadaas hare u imaaday qaala faqaama waa istaagay nabigu fabaala waa soo xaajaguta waa soo kaadi uma qasala wejigiisuu dhaqay wa kafeeya saxabihiisa uma naam marka hore kaadibuu u kacay waa soo kaadi waa wejigii gacmuu iska dhaqay waa saxday uma qaama mar kalu haddana kacay ila alqirba sibraarkii buu aaday fa alaqa shinaaqaha xarigii iyo kuxidhnaa buu ka furay nabiga calayh salaam sibraarka afka laga xidhaa dulac baa loo awil qascata xeelada waa isku mide eh, fa akabahu biyadihi gacantiisii buu geliyey calayha korkeeda intuu xeero ku shubtay biyihii oo nabiga calayh salaam waa kii farxasha marka hore uu farxaran jiray kadib uu deena biyaha gacanta dambarsanay uma tawada waa weysaysta wuduuan weyse xasanan wanaagsan bayna wuduu'ayn laba weyse u dhexayso saddexna ma gaarsiisna halla way ka tagtay uma qaama waa istaagay yusalli asagoo tukan faji'tu waan imaaday faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagayoo faqumtu waxaan istaagay weliba can yasaari xagga bidixdaa qaala faakhadanii waa isoo qabtay faaqaamanii wuxuu isoo istaajiyey can yamiinihi midigtiisa fatakaamala salaatu rasuulilah salaadda nabiga waxay ku dhammaystirantay tataamad baa soo maray alaaa casharata ragca saddexiyo toban ragcadood waa ibnu cabaas waxaa kolle saddexiyo toban kuleh kolle kooiyo uma naama waa saxday xataa nafaka ilaa uu ka quudiya wakunaa nacrifu waxaan ku garan jiray idaa naam markuu saaxdo binafkihi xuuradaan ku garan jiray uma kharaja ila salaa salaaddii buu nabiga u baxay fasallaa waa tukaday subxi wey fajacala yaquulu fii salaatihi salaadiisa wuxuu dhahayay nabigu fii sujuudi sujuuda dhexdeeda allahuma ajcal fii qalbii nuura ilahu qalbigooga nuur geli wa fii samcii maqalkayga nuura nuuryaal wa fii basari aragaygana nuur ilahu nuuryaal wa can yamiini midigtayga nuur ilahu nuuri wa can shimaali bidixdayga nuur ilahu nuuryaal amaami hortayda nuura ilahu nuurye waqalfii gadaasheeda nuura ilahu nuurye wa fowqi korkeyda nuura wa taxtii hoostayda nuura wajcal lii nuura ilahu nuur ii yeel ow qaala wajcal lii ijcal lii ilah waxaad ii yeeshaa oo siisaa nuura ow qaala wajcalnii igaba dhig anigii oo idil nuura nuur iga dhig nuur iga dhigoo dee nuur iyo iftiin meeluu jiro wasaq iyo xumaan iyo xumaan kuusoo istaagaysa waa kala fogaanaya iftiinkaas iyo nuurkaa iyo iimaankaa qofku markuu halkaa gaadho ilaahay wuxuu ka ilaalin wax allaala wixii xumaanaha iyo mugdiha dhan buu ka ilaalinaya وxadثnي isxاaq بن maنsuur qala xadثna nadr بن shumayl qala akhbarana شhucba xadثna سلام بن kuhayl can bukayrin ibn cabdالlah الأshaj can kurayb can ibn cabaas qaala slma salama binu kuhayl wuxuu leeyahay falaqiitu kurayma maan la kulmay faqaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi kuntu cinda khaalati abareertay agteeda maymuunan joogay fajaءa rasuulullah nabigaa yimid uma dakara bimidli xadiidi mundar waqaala wajcalnii nuura wajcalnii nuura walam yashuka ma shakinin ijcalnii iyo ijcalnii labadaasaa lisu shakisnaa hadda riwaayada dambe bilaa shaki weeyaano shaki ma laha wajcalnii ilaah ii yeel nuura ijcalnii iga yeel nuura nuur iga yeel waxadaana abu bakr bn abi shayba wahanaad bnu sariy qaala xadaana abu laxwas can saciid ibni masruuqin saciid ibni masruuq abu sufyaan can salamata bni kuhayl can abi rishdiin mowla bni cabaas can ibni cabaasin cabdullaahi qaal bittu cinda khaalati maymuuna abu hreerta baa la barya habeen waqtas xadiida walam yadkur qasla wajhi walkafayn gacmihii wejigii intuu dhaqay hurdada ku laabtay min shayin riwaayada hayra annahu qaala wuxuu yii uma atal hirba sibraarkii buu nabigu biyaha ku jiray faxalla shinaaqaha markaasuu deena ka furay afkii fatawalla waa weysaystay oo waxaa loo samayn jiray sibraarka afka weyn oo meeshii neefka luqunta laga gooyey oo la taraya ila maqaarka waa dib loo tariyey afkaa waa laga soo dhaamiyaayo dibac baa loo sameeya oo laga xigaa meeshii lugihiina waxaa laga sameeyaa sida tuubooyin oo kale naad baa la gelini markaasaa deen laga fura laga weysaystaa biyaha kugu yaraadaan leanna qofka haddii laga shubo biyi baa daadanaya lakiin waxaan soo marray inuu qascaaq ku shubtay iyo jafna riwaayaku waa isfasiraya fatawada waa weysaysta wuduan weysa bayna wuduu'ayn uma ataa firaasha gogashiisi buu yimid oo fanaama saxday uma qaama u istaagay qawmatan istaag ukhraa kale haddana waa kacay faata alqirba sibraarkii buu tagay faxalla shinaaqaha sibraarkii buu ka qoray afkii iyo xariggii uma tawadaa wuduu'an huwa lwuduu weyse weyse kaamila ayuu weysaystay huwa lwuduu weysadii la rabay wa qaala acdim lii nuura ducadii xadiidkii soo marray weeyaane acdim lii nuura biyu walam yadkur wajcalnii nuura muuna sheegin mutaabacaad wey waxadaana abu daahir qaal xadaana ibn wahbin can cabdiraxmaan ibni sulaymaan alxajari nisba ilaa qabiila oo bani xajar la yidhaahdo can cuqayl bni khaalidin can salaam bni kuhayl xadaahu ana qurayb xadaa ana bna cabaas radia allahu canhuma baata leylatan habeen buu bariyey cinda rasuulillah nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam qaala faqaama rasuululahi ila alqirba sifraarkii fasakaba minha sakaba ee saba waa shubay minha sifraarkii uu biyihii ka soo shubtay cala aljafna waa soo maray xeeradii fatawalla waa weysaystay walam yugfir min almaayi biyaha daadaadintooda ma badinin walam yuqsir mana gaabinin fi wuduu weysada kama gaabinino xubnihii mahan kaaginine waa weysaystay wasaaq alxadiida wa fiihi qaal wadaca rasuululahi leylata idin habeenkaa nabigu waa ducaystay tisca casharata kalima sagaal iyo toban kelimo ayuu nabiga calayh salaam ku ducaystay qaala salama oo gidi wada nuur ah xadaaniiha kuray baa ii sheegay sagaal sagaaliy tobankiiba faxafidtu minha tintay cashara labiyo toban baan ka xifdiyey wanasiitu maa baqiya inta soo hadhaysa waan halmaamay qaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yidhi buu leeyahay ibnu cabaas baa laga warin allahuma jcal lii fii qalbii nuura وفي لسانه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعلمني نورا نور نور على نور وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما dariiq kalaan gallay hadda salamatu bin kuhayl can kurayb ku beegnaa liandura soo fiiro umaan qaala fataxadaa nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu la sheekaystay maca ehli ehelkiisa saacatan saacad oo cishaha markii la tukado kadib sheekada waa kii la nahiyey waxaa laga soo reebaa xadiidu rajuli maca zawjatihi ninka reerkiisa inuu la sheekaysto cishaha markaad tukatoood guriga tagto shirun inaad tiraahdo oo <coughs> reer kale aan la hadli kuma jirto <coughs> waad la hadli kartaa maca ahli saaca taas ayadaa manhi canhu lama diidin uma raqada wasaaqa alxadiida wa fiihi uma qaama waa kacay fatawalaa wasanna intuu weysaystay buu rumayday rumayguu hormariyey weliba rasuulka calayh salaam qaala xadaana waasil bin cabdilaclaa qaala xadana maxamed bn fudayl bn hazawaan can xusayn bn cabdiraxmaan can xabiib bn abi haabit can muxamed bn caliy bn cabdilahi bn cabaas can abiih can cabdilahi bn cabaasin radi allahu canhuma anahu raqada wuu saaxday ibn cabaas cinda rasuulilah nabiga agtiisa calayh salaam fastayqada waa toosay nabigu fatasawaka waa rumayda watawada waa weysaystay wahuwa yaquul asagoo leh ina fii khalqi samaawaati walard wakhtilaafi leyli wanahaar laa yaati lilalbaab isagoo akrinaayo aayadahaas tobanka ah faqara'a haulaai alaayaat waa wada akhriyey xataa khatama suura ilaa suuradda uu ka khatimo ka dhammeeyo isbiruu wasaabiruu waraabidu laga dhammeeyey nabiga tobankii aayadood suuratu aali cimraan duco badan oo qiimo badan baa ku jirta shan jeer oo waxaa ku jirta rabbanaa shan jeer yaa waxaa ku jirta inuu in ilaahay subxaana wa tacaala lagu buuxo ducaysta rabbanaa rabbanaa markaase culimmadu waxay ka qaateen qofkii ducadiisa shan jeer rabbanaa yidhaahda waa ducaysa rabbanaa duco kale rabbanaa istujiib waa la maxaa yeelay markii rabbanaa in badan la soo akriyay maxaa layidhi fastajaaba lahum rabbuhu rabbi waa ajiibay subxaana wa tacaala waxaa kaloo laga foga xadiid laga qaadanayaa jawaaz qiraa'at lqur'aani lilmuxdith qof aan weli weysaysanin qur-aan waa akrin karaa isagoo wayse qabin qur-aanka waad arin kartaa kor waad ka arin kartaa o ka dareerin kartaa kitaabkaada qaadayni haddaada weyse aada qabin janaabada iyo qabayska waxaa waajibiyaa imaan la ogolayn laakiin weysada wixii weyse un ah adoo weyse qabin qur-aanka waad arin kartaa ayb uma qaama fasalla ragcatayni faadaala fiihima alqiyaama warukuuca wasujuuda waa dheereeyey nabigu istaagii iyo rukuucdii iyo sujuudiiba uma insarafa salaadii waa ka baxay fanaama waa saaxday xataa nafaka ilaa ka quuriyey uma facala dalika alaaa maraat sita ragcaad saddex jeer buu nabigu sidaa yeelay waa kici waa tukan haddana maata waa saaxan haddana waa kici dix ragcadood kullu dalika yastaag mar walba waa rumayan wayatawalla waa weysaysan wayaqra waa ahrin haaulaa alaayad aayadahana waa ahrin uma awtara bialaad saddex buu ku witriyey halkan marka maxaa jira waxaa ka muuqata waxaa ka muuqata ishkaal ishkaalku waxaa in hurd la dhex dhexgelgeliyo ragcadihii salaadihii markaad wax la tukanaba haddana hurd la geliyo labadaasba mushkil weeye walidaalika xadiidkan alimaamu daara qudni raximah ullah wuxuu ka mid yahay axaadiista uu tatabuxay ee uu ka daba tegay ee uu wax ka sheegay uu ka mid yahay maxaa yeelay ishkaal weyn weeyaan in nabiga salaadihiisa uu israacsaday baa soo maray inuuna maaragtay hurdo una dhexgelgelinna uu israacsaday qira'ada suuradda aayadaha la akhriyeyna marka hore uu weysaysanayay buu akhriyay rasuulka calayhi salaam aan soo ogaanay salaadaha uu tukadayna saddex iyo toban baa ugu badneed waxaan ibnu cabaas ka maqalnay radia allahu canhu ka warinay marka intaaba ishkaal wey oo lix ragcadood ba hanta halka lagugu sheegay waxaad ku dartaa saddex ragcadoodoo witira ku dar meeqay noqdeen sagaal soo sagaal maaha waxaad ku dartaa laba ragcadood oo khafiif ah ku dar waxaad ku dartaa laba ragcadood oo awiil ah awiil awiilatayn aad u dhaadheer saddex iyo tobankaas isku soo fadhisanaya ibn cabaas xadiiskiisa marka xadiidka maadaama sidaas uu yahay muslimna ku yaallo waxaad ogaataa yuxtamalu fi lmutaabacaati maa laa yuxtamalu fi lusuul waa qaacido mutaabacu xadiika ku yimid xadiista hore unbaa laga dabageynaya waa soo maray in nagu filan in nagu filan waan haysanay waa soo maray marka yuxtamaru fi lmutaabacaati maa laa yuxtamaru fi lusuul usuusha xadiista u horraysa uu ku bilowdo ama xadiidka asalka baabka u ah kaa asagaa cillo looma ogolo wax cilaa ah looma ogolo wixii kalese waxaa weye mutaabacaat oo iska xoojin un faadana albaadilu baadaana fakharaja ila salaati buu u baxay nabiga calayh salaam wahuwa yaquul asagoo leh allahuma ajcal fii qalbii nuura haddana waxaa soo maray salaada marka salaadiina waa ku akhriyey markuu sii socdayna waa akrinaya allahuma ajcal fii qalbii nuura wafii lisaanii nuura wajcal fii samcii nuura wajcal fii basarii nuura wajcal fii khalfii nuura wmin amaamii nuura wajcal fii fowqii nuura wamin taxtii nuura allahuma acطinii nuura ilah nuur isiibi nabi sala allah alay slam duca wey qiimo badan isaga oo khayru lkhalqiga afdal rusula ilahay nuur uu ka buuxiyey sala allah alay wasalam haddana waa tawaaduciisa iyo siduu ilaahay subxaana wa tacaala baahi ugu muujisanayo inuu u baahan yahay iyo in manqabadiisa iyo martabadiisa usii korodho iyo inuu ummaddiisa uu u jideeyo arrintaa ayada kaga dayanno sala allahu calayh waaalih wasalam intaba waa u sameeyey waxaddaanii maxamed bnu xaatim qaal xaddaana maxamed bnu bakrin qaal akhbaranaa ibnu jurayjin qaal akhbaranii caddaa can cabaasin qaal bittu daata leyla habeen baa waxaan badya cinda khaalati habareertay maymuuna faqaama nabiyu sal اllahu alayh wasalam baa istaagay yusallii mutadawica min alleyl habeenkaas oo sunnaysanaya faqaama nabiyu nabiga alay slam min alqirba sibraarkii biyaha ku jireen buu u kacayo fatawada waa ka soo weysaystay faqaama waa istaagay fasallaa waa tukaday faqumtu lama ra'aytuhu markaan arkay wuxuu sanaca samaynaya daalika arrinkaas ayaana kacay fatawadatu waan weysaystay min alqirba sibraarkii baan ka weysaystay uma qumtu waxaan istaagay ilaa shiqii dhinaciisa ala ysal bidixda faakhada biyadii gacantaydi bu qabtay min waraa'i dahrihi xagga dhabarka gadaashiisu gacantii ka soo bixiyey yacdilunii asagoo itoosi joojinayo yacdilunii inuu itoosiyo kadaalika sidaas min waraa'i dahrihi dhabarkiisa gadaashiis ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ii soo jiiday ila shaqi layman dhanka midigtaa ayuuna i keenay inuu itoosiyu rabaayo sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam iisoo waday ilaa uu dhanka midigtaa iga keenay qultu afi taawuci kaana dalik masala sunnayahay waxaad tukanayseen qaala nacam haa qofka munfaridka keligii tukanaya in lagu xidhan karaad ka qaadanaysaa walow isagoo yunaniyoonin imaamo yunaniyoonin xadiidkan u daliishadaan kaan soo marray qaar waxay leeyihin nabiga wuxuu ogaa inuu ku xihan doono ibnu cabaas ayuu ogaayoo imaamnimadii uu sii niyooday laakiin asalka waxaa wey ibnu cabaas waa hurday nabigana calayh salaam salaadiisa caadigeed buu galay inkasta uu ibnu cabaas radi allahu canhu arrintaa u yimid nabigana inuu yarkiciyo waa jirtay laakiin gaala igu xidho ma muuqato <clears throat> waxadaanii haaruun bin cabdillaahi wa maxamed bin raafic qaala xadaanaa wahb bnu jariir ahbaranii abi qaala samictu qays bnu sacdin yuxadiu can caطaa can ibni cabaasin qaala bacanii cabaas baa ii diray ila nabiyi nabigu ii diray waa ka marka sababu wuruud اxadii sababta xadiidu ku yimid waa kan cabaas cabdulaahi bnu cabaas aabbihi oo camu rasuulilah nabiga adeerkii ah ayaa diraya wiilkiisao yar buu leey orod la saaxa nabiga hareertaabu caawo ku beegan yahayeena soo qaad waxaad keentaa salaada nabiga calayh salaam salaatuleylka ilmuhu waa ilmo yar laakiin tayadiisa fiiri tayada iyo xilka iyo mas-uuliyadda uu soo xambaaray isagoo intaa leegoo yar waa kuwa innaga hadda marka la joogo guriga ka cabsada hadduuna nalka daareen kuwa guriga ka cabsada hadduu nalka daareen guriga ka baqi dhaha wey guriguu maanta oo dhan joogay cidladaha yaqaana albaabka lahaa wax ka soo bixa dil dhawaa mugdi oon ka cabsan marka wixii caqli ahaana wixii loo sheegay waxba kuma darsan karaan haddaad wax u sheegto intaa u sheegtay unbuu xarfi wey wax kale oo ka fiican ama ku darsan hadduu arka kuma darsan karo amaadaha yiri wukudhi hadhow marka cuquushu waxa weeyaan xilalka iyo mas-uuliyaadka iyo tarbiyadu qayb bay ka qaadataa gaar ahaan caruurta dee waad ogtahay dadka baadiyaha kusoo koray ciyaalka baadiyaha kusoo koray saddexi toban jir baadiya kusoo koray wuxuu u dhigmaa soddon jir reemagaala ayuu u dhigmaa soddon jir reemagaala u dhigmaa caqligiisa iyo dareenkiisa iyo xilka iyo mas-uuliyaddiisa iyo si wax u fahmayo bacanii cabaas ila nabiyi wahuwa fii beyti khaalatihi maymuuna fabidtu macahu tilka leyla habeenkaasaan la baryi faqaama yusallii min alleyl habeenkiibuu nabiga calayh salaam istaagay faqumtu can yisaarii bidixdiisaan ka istaagayoo fatanaawalanii waa i laacay min khalfi dahrihi gadaal buu iga laacay fajacalanii calaa yamiinihi midig buu yeelay keenay xadaanaa ibnu numayr xadaanaa abi xadaanaa cabdilmalik an caa can ibni cabaasin qaala bidtu cinda khaalatihi maymuuna naxw xadiii ibni jurayjin waqays ibnu sacad oo kale ayay sheegeen qala xadaana abubakr bin abi shayb xadaana qundar can shubata xaaq xadaana ibn muana bashaar qaala xadaana maxamed bn jafar xadaana shucba can abi jamra adubaci qaala samictu ibn cabaasin yaquul kaana rasuulu lahi sala allah alay slam waxau yusalli min alleyli alaaa cashar ragca saddexiyo toban ragcadood ayuu nabiga calayh salaam tukan jiray wallahu aclam wabilahi towfiq sala allah wasalam cala nabiyina muxamed